ku sixyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddexiyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xogoraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisad ka dhalatay dilka guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada diinsor oo caawa ka taagan gudaha degmadaas waxaa sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa xiisad ka dhalatay qaybinta gole deegaan oo loo sameynayo magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle xilli kooxa hubaysan ay maanta xirteen wadada gasha magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle haddaba waxaan eegi doonaa waxaa ka jira xiisadda ka dhalatay qaybinta golaha deegaanka talagalo sharcigu ahaanu xuleynay waxaana soo xulayay bulshada nabadoonada iyo dadka axlaaqda cilmiga ah matalaad bulsho qofku imaanay bulshadii dooranaysa soo xulinaysa ma maqal baan warkaas adaa ii sheegaya saaxib mama maqalbo ma dhexi karta muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa xiisad colaadeed oo u dhexaysa beelo wadadega gobolka shabeellaha dhexe ee ka taagnay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo khasaare isku gaarsiiyeen labada beelood iyadoo ay baaqyo isdabajoog ah u dirayeen siyaasiyiinta dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaas iyo kuwo weliba u galay soomaalinimo haddaba waxaan eegi doonaa cidda ka dambaysa horinta colaadaha ka taagan gobolka shabeellaha dhexe waxay isku diraaya ama waa khawaarid ama dad siyaasiyiin ah oo ka soo jeedo dagaalkan dowladdu ay kula jirto khawaarista si laiskugu jeediya waxaa ceeb ah wakhtigaas wixii looga gudbaayo candhuufta ay naqaani ahayd haddii xabadda haddaa qaarkood lagu dayo taliska booliiskana waxa ay sheegeen in ay kala dhex dhigeen ciidamo booliis ah dagaalka ka taagan gobolka shabeellaha dhexe ee u dhexeeya beelaha halkaasi ku dagaalamaya qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordho intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaanaya sidoo kale qayb ka aha barnaamijkeenna gabagabadana waxa aad ku dhagaysan doontaan cabdulla rooble keyse ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin war ma harin gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu eegno waxaa xiisad caawa ay ka taagan tahay degmada diinsor ee gobolka bokool halkaas oo ay ka dambeysay xiisadaani markii dil loo geystay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaasi waxaana la sheegayaa in ay u dhexayso beelo halkaasi wadadega xiisada halkaasi ka taagan qodobkan dib ayaanu ugu noqonaynaa saaxiibyaal balse markan haddii aynu eegno xiisad ka dhalatay qaybinta golaha deegaanka ee magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta waxa ay ka taagneyd deegaan hoostaga degmadaas iyadoo maleeshiyaad hubaysan ay xirteen wadada sidoo kalena ay celiyeen gaadiidkii ku wajahnaa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kuwaas oo ka baxay magaalada muqdisho marayna degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay sheegeen in ay diidan yihiin hanaanka loo maray qaybinta golaha deegaanka ee magaalada jowhar ay yeelanayso waxaana ay sheegeen in ay qoondadooda maqan tahay waxaan wax ka weydiiyey habka loo qeybiyey golahan deegaanka wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle cabdi daahir guure karore sidoo kale waxaa aan wax ka weydiiyey wasiirka xaaladaha kasoo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada cadale oo ay ka taagan yihiin dagaal beeleedyo sida maamulkiisu u maareeyey dhanka horumarinta ayaa sidoo kale qeyb ka ah waxa aan wax ka weydiiyey waa kan wasiir karore eh, waa maadsantahay eh, adigii saaxiibadeyda kale oo radio kulmiy waad salaamaya salaan kadib eh, su waa su muhiim dadkuna de waa degmada jowhar oo caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ah waxaa loo sameynaya golo deegaan eh, waxaana ku kulansan eh, dowladda hirshabelle oo dhamaa isku waafaqsan waxaana insha allah oo dhaqan geli doona shtimaankan golo deegaan oo doorasho ku yimid waana bilaabna hawshii waa ku jirnaa wax caqabaduna kama jiraan way socotaa hawsha insha allah faa-iido noocee ayay marka degmada jowhar u leedahay in golo deegaan loo sameeyo aada iyo aaday faa-iido ugu leedahay dad doorasho ku yimid oo matalaad bulsho haysto oo ka turjumaya deegaanka iyo degmada gudaheeda iyo nawaaxiga degmada jowhar ayaa counsilor loo sameynaya todoba xubnood ah waxay dooranayaan maayarkii iyo ku-xigeenkiisii marka waana dad bulshada matalaya oo aan magacaabis ku imaanin oo dadku ay doorteen dadku dad ay doorteen waa fahmi kartaa muhiimada ay leeyihiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in khilaaf uu ka jiro qaabka loo xulayo golaha deegaanka ma waxaa taagan qaab eh, ay mudneed in loo xulo oo aada idinku gifteen maya anaga eh, eh, sid sidii loogu talagalo sharcigu ahaa aan uxuleynay waxaana soo xulayay bulshada nabadoonada iyo dadka axlaaqda cilmiga ah matalaad bulsho qofku imaanay bulshadii dooranaysa soo xulanaysa door noocay hay wasaaradda arrimaha gudaha ku leedaha marka dhisida golahan deegaan technical inay ka shaqeyso inay siyaasad ay maamusho dhismaha inay eh, qorshayaasheeda iyo sida loo dhisay time tableki waxa u samayso in abaabulka iyo isku xirka iyo ay ka shaqayso shaqadeeda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose a layihahdaa dowladda hoose eh, deegaanka jowhar in la doorto waa shaqadeena keliya mandhikaan u leenahay waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar kamid a ah dadka deegaanada hirshabeelle in ay xirteen wadada gasho magaalada jowhar oo ay gadood ka sameeyeen qaabka loo xulay warkaas ma maqal baan warkaas adaa ii sheegaya saaxib maqalbo ma dhexi karta waayahay eh, maamulka hirshabeelle maxaa uga degsan deegaanada kale ee xorta ah iyo degmooyinka maamulka sidoo kale in la wada dhisay in laga shaqeeyo in la hormariyo meel walba waana shaqada waa wadnaaba hadda degmada johar iyo degmooyin kalena waa dhisi doonaa degmooyinka la xoreeyo o dhanna maamulo ayaan u sameynay hadda ka shaqeeyo maxaa idinkaga degsan marka caqabado eh, golaha deegaanka oo kale hadday soo wajahaan sidaad u maarayn laheedeen qorshe loogu talagalay caqabadaha lagu xaliyaa jira dadka maamulka ah oo talada hayaan ka shaqeyn doona insha allah dad u tababarno arrimahaas qaabilsana jiro ka shaqeey hawsha wasiir eh, waxaa taagan maalmihii lasoo dhaafay colaad eh, gobolka shabeellaha dhexe kasoo noqnoqotay colaadaas iyada bal ka waran deegaanada hirshabeelle eh, gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe deegaanada hoostega degmada cadale waa ay soo noqnoqotay maamulka hirshabeelle muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ku jiray xaalkaasi intay ku dambeysay colaadaas waan maantii kala dhex dhigaysaen beelaha nuucadaas waa soo laalaabatay eh, meel mataqaanaa hadda la dhihi karo meel hebela ka jirtaana ma jirte waa deegaankaas cadale ka jirtaa cid oo si gooni u maamuleysaana ma jirte waxay ka jirtaa degmada cadalo daaq badanna waa ka dirnay tala badan waa ka qabanay dibisn waa ka qabanay guglo waa ka dhignay haddana kama caajisayna waa sii wadeynaa mar kalena waxaan leenaha walaalayaalow colaad wiil ku dhintay wiilkuma dhashay xabadda joojiya wada hadalka aqbala dad walaalahaa tihiine in lawada wararsiiyo oo caqabadiisa laga wada hadlo oo waxa problemka keenaya laga wada hadlo mhm. u diyaar garooba insha alla dowladda ay ku horkaci doonteen ma muuqataa inaad doorkiini ka gaabiseen maadaama horey heshiise cadalo loogu gaara ay ahayd in qofkii qof dila la dilo idinkana aadan sameynina ciidamo soo qabta ee amniga suga ee dadka kala dhex gala maya adeer macaan waa awana laga sugun markaan dagaalka gogol dhigna go-aanaas qaadanayna mm. cagaar kala bilowday dadkii dhaqanka iyo qabiilaadka hawsha go-aanka nala gaarayna ballamadii way ka baxeen dagaal dib u bilaabeen waa gartay maxaad u qaadabaysay marka doorkiinii oo ciidamadii amniga ka shaqeynayay ay usoo qaban waayeen dadka ku shaqada la way ka shaqeeyaanba waa dad tugudii meesha baabuurta dhacaysa way dileen way xireen qaar xamraa lagu xiray qaar goobtia lagu dilay operationka hadda ka socday ciidamo hadda ku sugan oo meesha lagu dirira kala celina dadka iyo aad masmiy ayaa iskale hirshabelle soomale waaya marka hadda guud ahaan deegaanada hirshabelle mashaariic aad ugu tala gasheen oo horumarin ah ma jiraan mase la gaarteen maamulka hirshabelle inta badan waxaa lagu eedeeya in dhanka horumarka uu aada uga liito maxaa loo sababeynaya yaa kuu sheegay waxaas warayso aniga wasiirka arrimaha gudaha degmo aana mashaariic ka socno ma jirto degmooyinka haddii a haddii weydiisana waa kuu tirinaya mashruuc kasta iyo magaciisa iyo meeshu ka socdo way jirtaa oo mararka qaar waxaa soo baxaa in la hor istaago hay-ada markaa ka shaqaynaya arrimaha horumarinta dhismayaasha iyo waxyaabo kale adeer waa hay-adehe hay-adee la hor aniga wasiirka arrimaha gudahaan ahay hay-adaha hmm. waxay ka shaqeeyaan matabaan maxaas aadan yabaal cadala sadaxle guduud boqolkori aqsi buulo burdo beledweyne bariga hirshabelle o dhan la xoreeyay hay-aduhu ka shaqeeyaan degmo kastaba saddex mashruuca ka socoto makuu tagaya magacyadooda eedaha la idin jeediyo hadda maxaad ugu jawaabaysaa oo ah in is uu maamulku laftiisu ku sameeyo may waxba kama jiraan way anaa anaga wasiirka arrimaha gudaha maamulka anaa madaxa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure ee kar hore ayuu ahaa oo iga warbixinayay xaaladda magaalada jowhar xilli maanta xiisad in ay ka taagan tahay lasoo wariyey oo magaalada jowhar wax gaadiida inay galaan ay u diideen maleeshiyaad hubaysan oo xirtay eh, magaalada jowhar afaafkeeda hore kuwaas oo gaadiidka ku celinayay iyagaoo ka gaduudsan hanaanka loo maray qaybinta golaha deegaanka ee magaalada jowhar ee yeelanayso sidoo kale wasiirka arrimo dhowr ah ayaan wax ka weydiiyey oo ku saabsan dhanka horumarinta iyo dagaalbeeleedyada ka socda deegaana ka mida hirshabelle sixiyo godobgodob dhashiyo geedgeed markan haddii aynu eegno gobolka shabeellaha dhexe waxaa muddo toddobaad ah ka taagan xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beeleed iyadoo khasaare xoogan ay isgaarsiiyeen maleeshiyaadkan waxaana khasaraha ka dhashay eh, baaqiyo kala duwan u dirayay siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culamaa udiinka iyo weliba aqoon-yahanka iyagoo ay sheegeen in ay beelahan joojiyaan dhiigga daadanaya ee dadka walaalaha ah ay iska daadinayaan nabadoon xasan hiloole cismaan nabadoon kacaan ayaan wax ka weydiiyey xiisadan ka taagan deegaana kamida ah degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyo waxa ay salka ku haysaba colaadan beelahan u dhexaysa waxaana uu nabadoonku sheegay in laga yaabo inay qeyb ka yihiin kooxda al-shabaab iyo weliba rag ka soo horjeeda in howlgalladii al-shabaab looga saarayay dalka inay sii socdaan in ay kicinayaan horinta dagaalka beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dhex maraya sidoo kale waxa uu nabadoonku baaq u diray odayaasha dhaqanka kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle in ay si guud u galaan xalinta dagaalkan ka taagan deegaano ka mida degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe adeero alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafiina warmursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmacumaa bacdu adeer arintaas xagga dhaqanka waxa ugu aadan soomaali way taqaanaa odayaasha dhaqanka qabaa'ilka dagaalku hadduu soo noqnoqdo soo noqnoqdo yacni runtii waxaa weeye dagaalku hadduu dhaco waxaa la rabaa in loo cadaalad falo hadday dhul tahay oo daaqsiin tahay haddii gabar la kufsado tahay haddii xoolo la kala dhacay tahay in qabiilkii la ganaaxaa la rabaa oo waxgaradka odayaashooda dhaqanka in hadduu alla kuu roon yahay arrintaas ay joojiyaan oo ku baxaan oo yiraahiin war waxaan idiinma anfaco dadku dad walaala waaye oo ehel oo qaraaba afgaan cismaan iyagaa wada dhashay haddii marka xawaalo wadareedkii ay badshaan waa dhibaato inteeda la-eg runtii waxaan isleeyahay ee dad badan oo hogaanka siyaasadeed dalka ama uu soo maray oo ex madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo kasoo jeeda beeshaas iyo haddaba madaxweyne uu ka yahay dalka doctor xasan sheekh maxamuud waxaan isleeyahay wax weyn ayay ka tari karaan waxgaradka ama iimaanka ama ogaaska odayaasha duubabka ah arrintaas ay ku baxaan oo meel fadhiitaan oo qorax ay u baxaan oo jiraayin dagaalka joojiga yani soona darbado ay yidhaaheen cidda gardarana gardarro lagu qaado eh, kadibna la kala xisaabay wixii dhacay ama dhimashaha ama dhaawaca ama hanti burburtay ama xoolaha eh, gogosha si nadiifa ah in loo kala garqaada dadkii jirda badan iyo dhaqaalo badan in lagu baxsho in qabaa'ilka waxgaradkooda la dhaariyo in hadday suuhin tahay dhulka in loo xariiqo hadii daaqsiin tahay tahayna qofka maaragtay eh, abaar haday dhacdo ani waa lasbixiyaa dad iyo duunyaba runtii in aan maaragtay laisku doorfarin oo awood aan laisku sheegan arintaasaan beelaha mudulood eh, aan ugu baaqaya waxgaradkooda eh, boqorada duubabkooda siyaasiyiintooda xildhibaanadooda eh, ganacsatadooda culamowdiinkooda haweenkooda in nin kasta oo ka qayb qaadan kara samaha beesha mudulood ee afgaan cismaan in xabadaas joojiyo yani dagaal dadaa kula aado kuna dhinto kuna barakaco saaki beesha mudulood ani waxay isku diraaya ama waa khawaarid ama dad siyaasiyiin ah oo ka soo jeedo eh, dagaalkan dalka lagula jiro eh, dawladdu ay kula jirto khawaarista si afgaal iskugu jeediya ilaa qabaa'ilada kale waa kana ragsan yihiin waxaa ceeb ah waktigaas wixii looga gudbaayo in afgaan cusbaan cambuufta ay laqaana ahayd haddii eh, xabadda haddaa qaarkood lagu dayo marka adeerow xabadaas baaqjoojinaan ugu baaqaynaa waxgaradka inay ku baxaan ilaahay dartiis inay meeshaas u aadaan oo naftoodii baalkooda ay ku bixiyaan maxaa ka dhalan kara marka dagaal beeleedyada ka socdo degmada cadala deegaanada hoostaga waxaa lagu dilay halkaas dad birmageeda ah macalin iyo ardaydiis iyo dad kale oo aan waxba galabsanba oo u badan dumar iyo caruur adeen hadda macalin diimeed waa la dhowri jiray berigeeyada caruurta iyo dumarka iyo ciyaalka iyo odayaasha dagaal hadduu dhaco waa la dhowraa ee lama taabto ee xabadda qofka soo horjeeda bas ayaa xabadda lagu ridi jiray hadii marka gacan maris ay noqotay ama odeea ama maaragtay ciyaar yar oo maras iyo dumarkii meeshii ay maaragtay guryihii la gubay ee degaankii laga barakacay nafi maal waxay haysteen halkaas ay ku baaba-een yani runtii waxaa weye waa karaama qabiilada yar iyo qabiilo weyn dagaal haduu bilowdu isku sii u saamaynaya marka arintaas dhaqanka soomaaliyeed laguma arki jirin ee hore looma arki jirin waa dhaqan huguba oo sanooyinkan dambe dib u soo dilaacay ama dib u soo baxay in gurihii la gubo ummadii laga barakacsho haweenkii la kufsado hantida la bilaqaysto yani waa dhibaata aada weyn waxyaabaha ceebtay kama tahay marka adeer waxaan baaq u jeedi iimaanka beesha abgaal iimaan daahir iyo ninkayia maxamuud cali cugaas arrintaas inay deg deg u kala dhex galaan iyo iimaan daahir iyo waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo kuwa bakoorada iyo kuwa qabaailka u duuban siyaasiyiinta ganacsatada waxgaradka culamowdiinka arrintaasaan ugu baaqayaa gogol nabadeed in loo fidi oo foors lagu kala dhex galo xawaaladaan ugu baaqayaa inay arintaas waxgaradkoodana iyagana ay galaan ee ciidamo lagu kala dhexgalo iyo beelaha habargidir ee hiraab in cid kastoo ka danqanaysa arintaas waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda beelaha hawiye inay arintaas awooda saaraan dagaalkaasna ay joojiyaan beesha eh, mudilood eh, wax uma u sheegayo laakiin wax sheeg waa ka leeyihiin haddii dhibaato ee dhacday waxaa dhawaqa meel beesha yani dhibaa dhacay tabashaa dhacday eh, inay hadli waayana laga yaabaa nimanka dhaqanka ee kasoo jeeda labada beel ee isdirayso qolo ka koraysa inay gogosha dhigto xabadiina la joojiyaa mihiima taas wey midda dhabta adeero oo dhaqanka suubanna ah. wixii la kala tabanaayana ama dhacay ama dhimashaa ama dhaawaca ama nool mood iyo mood mm. wixii dhacay in laga dhaqmo adeero adduunya dhaqanaa utiira dhiigga walaal ila jooji Ah, hagaakaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan hiloole cusmaan xasan kacaan oo aan wax ka weydiinayay dagaalka u dhexeeya maleeshiya beeleed hubaysan oo deegaana hoostaga degmada cadale muddooyinka ugu dambeeyay ku dagaalamayay goor waxaan aadi doonaa saaxiibayaal taliska booliiska oo sheegay in ay kala dhex dhigeen ciidamo maamulka hirshabelle ka socda oo booliis ah dagaalka ka socda degan hoostaga degmada cadale iyo si guud

waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaad leenahay haddii markana aynu eegno taliska booliiska ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixiyeen tan iyo bilowgii toddobaadkan dhacdooyinkii ka dhacay gudaha dalka waxaana ay sheegeen taliska booliiska in ay ka hortageen dhacdooyin badan oo lidib ku ahaa ammaanka iyadoo sidoo kale ay maareeyeen eh, dhacdooyin kale oo laga cabsi qabay in ay dhacaan taliska booliiska ah ayaa waxa ay sheegeen in ay deminta colaada ka taagan deegaanaha hoostaga degmada cadale ay booliiska hirshabeelle u xirsaareen oo ay wadaan howlgallo markaa lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoo la kala dhex gelayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay muddooyinkii dambe waxaa sidoo kale afayeenka booliiska sadiiq aadan cali doodishe uu ka hadlay dil dhowaan lagu geystay magaalada diinsoor maxamed cabdulaahi bayow oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii degmada diinsoor ee gobolka bay iyadoo uu sheegay in la aqoonsaday ciddii ka dambeysay dilkaasi gacantana lagu soo dhigi doono dhowaan oo cadaalada la horgeyn doono guud ahaan xaaladda dalku aad bay u degan tahay waana ay wadaagsan tahay eh, ma jiraan eh, wax cudurro ah oo faafa oo maxay ahayd loo taag waayay oo dalka ka jiraan ma jiraan Eh, sidaasoo kaleeto cimilada dalku ah, aad bay u wanaagsan tahay eh, marka laga reebo xaaladii elniino iyo fatahaadda roobabka goobaha gobollada dalka ay ka saameeyeen ee eh, halkaasna hay-adihii ku shaqada lahaa ayaa ku baxay oo gurmad dadkii u fidiyey sida kale ammaanka iyo nabadgelyada dalkuna ayaduna sidaasay u wanaagsan tahay marka laga reebo howlgallada ciidamada ammaanka ee kuwa xooga dalka oo difaaca iyo ciidamada kaloo isgarabsanaya shacabka soomaliya difaaca shacabka ay ka sameeyeen kana sawadaan howlgallo lagu ciribtirayo khawaarijta iyo iyo iyo iyo waxyaabaha kale amniga qalqal ku ah sida guud xaaladda dalku aaday u wanaagsan tahay marka laga reebo howlgalladaas iyo dhacdooyinkaa ka kooban dhacdooyinka kooban ee dalka ka dhacay oo aan rabno inaan maanta dadka kula wadaagnahay leefalay kale leeyihiin ama heerar ayay kale yihiin marka kuwoodii ugu waaweynaa ayaanu taatabanaynaa inkastoo dhacdooyin aad u yaryaro ay dhacaan dhacdooyin shilal ah ama aan si ku talagal ah u dhicinna waa ay jiraanoo dalka ka dhaca hase yeeshee dhacdooyinka lidiga ku ah amniga iyo xasiloonida kuwooda ugu waaweyn amana aan is waa muhiim inaanu dadka gaarsiino ayaan ummadda halkan kula wadaagi doonaa deegaanka maamul goboleedka galmudug dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya gaar ahaan deegaanka godinlabe ee gobolka galgaduud rug ku taalla deegaankaas gobolgodan laba ciidanka booliiska soomaaliyed ay ka shaqaynayeen ayaa siddeed iyo tobankii bishii oktoobar lagu qabtay gaari nuuciisu yahay nooho kaas oo khawaarijta la rumaysan yahay in khawaarijta oo u waday agab raashin ah oo ay isticmaalayeen waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha khawaarijtu dadka ay ku dhibaatayso in de ayadoon shacabkana la dhibaataynaynin ee ciidamaduna il goori ah iyo si gaara ula socdaan dhadhaqaayadaas ay khawaarijtu meelaha qaar ka geysan karto marka gaariga noohada ah oo raashinkaas siday ayaa gacanta lagu hayaa isagana baaristiisa boliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya iyo maamul goboleedka galmudug kaasoo wixii kusoo baxaan aan ummadda la wadaagi doono dowlad goboleedka soomaaliyeed hirshabeelle degmada cadale deegaanada hoos yimaada oo ay ugu horayso deegaanka eh, eh, deegaamada xaajacali iyo deegaano kale oo ka mida eh, deegaanadaas ama boos hariiri deegaanka la yidhaahdo ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahi ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah isku diin ah isku af ah isku xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nuuc aad u falxun oo dadka walaalaha saacadda aysan u baahnayn in dalkeenna uu ka dhaco culummada waxgaradka duqowda dadkii deegaanka iyo dadkii aagga ka agdhowaa iyo ummadda soomaaliyeed intooda waxgaratoo dhan ayaa baaq u jeediyeen waana lagu baxay ciidanka booliiska federaalka ee soomaaliya ciidanka daraawiishta ciidanka booliiska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku baxay diriirtiina waa la joojiyey waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in de waan waan intaa ka xoog badan lasii kala dhexgeliyo oo halkaas ay istaagto oo wax dhibaato ah dadka walaalaha ah ayna soo dhex marin ciidanka booliiska soomaaliyeedna wuxuu diyaar u yahay inay qaybtiisa iyo kaalinta uga soo aado ka qaato nabadayntaas iyo xasiloonida si loogu soo dabaali lahaa deegaamada degmada dayniile waaxda kordamac taariikhdu markay ahayd koo iyo labaatankii bisha ayaa waxaa babgacmeed lagu tuuray dad shacab ahaa oo goobta kaag dhawaaya khawaarijtu iyagoo mootabajaar saaran ayay si babgacmeeda ku tuureen bootadii ayay la dhex galeen mootooyin kale oo saxmadaho socday taas ayaa sababtay in khawaarijtii bambadaa soo tuurtay ay meeshii ka baxsadaan si aysan khasaaraha iyo wixii loogu talagalo dadka kaleeto u gaarin ayay khawaarijtaasi ku baxsatay iyagoo markii horeba soo ekeysiyey dadka shacabka kadibna shacabka dhexdiisa ku baxsaday xiriiro iyo warbixinno dadka shacabka aan ka helnay iyo iskaashi aana shacabkeena la samaysanay ayaa sababay in dee eh, meel fiican ay marayso dabagalkoodii iyo maxay ahayd baaristaas waxaan ilahay ka rajaynayna in gacanta lagu soo dhigo ee eh, cadaaladana la hor haddii ilaha yidhahdo eh, degmada wadajir taarikhdu markay ahayd labaatankii bishii oktoobar sidaasoo kaleeto saldhigga booliiska degmada wadajir ayaa lagu soo xiray ee lagu magacaabo haadi xuseen cabdulle kaasoo dhaawac tuurey ah u geysay qof dhibana ahaa oo lagu magacaabo cabdaan ibraahim samow kaasoo mobayl ka qaadanayey galka baaristiisii oobiga markii la geliyey ayaa la ogaaday in cabashooyin hore iyo dacwooyin kaleeto ay ka yaaleen eedaysanahaas isagana maxkamadda awoodda u leh ayaanu horgeynay waxaan ilahay ka rajaynaynaa in uu cadaaladda mari doono waxaan ilahay ka rajaynaynaa in dambiyada noocaasi falalka noocaasi ay dalka ka yaraadaan ilaa xataa hog ay samaynayeenna waa ay yaraadeen oo ma jiraan falal amni darro oo maantay si gaara ah aan uga sheegi karno magaalada caasimadda ay guuhaan dalkooda waxaa intaa dheer labaatankii bisha ayaa degmada diinsoor ee gobolka baay maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed dowla goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaa lagu dilay eh, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada diinsoor allaha u naxariistee eh, eh, gudoomiye ku-xigeenkaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi bayow dhaawac soo gaaray awgiis ayuu gudoomiye ku-xigeenkii u geeriyooday ciidanka booliiska iyo hay-adaho kale ammaanka iyo ciidamada admis oo ku sugan deegaanka dinsoor ayaa hawshii ku baxay walow eh, haybtiisa la yaqaano qofka eedaysanaha ay falkaa geystay haddana kiiska baaristiisa socoto waxay laga kala jeedinaa isagana cadaaladda la horkeeni doono cadaaladda la waafajin doono magaalada gaalkacyo koob iyo labaatanka bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan abaara eh, subaxnimo ayaa xaafada garsoor kam lagu magacaabo ex garsoor waxaa laga hela meydka wiil yar oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir yuusuf jihaad faarax oo kooyo toban jir ahaa ina hooyo maryan axmed ayaa laga hela meydkaas wiilkaas dhallinyarada ah oo bacmadow wejiga loo geliyey islamarkaana markii baarista riferto loo sameeyey oo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhabanahaas yarka ah la kufsaday islamarkaana la dilay ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada gaalkacyo qaybteeda puntland oo baaris goobtii ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaarayay ilaa afar iyo toban qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood kubar ku lug leeyihiin waxaa laga qaaday baarista hidasidaha ama d n e-da ee baaristaas iyo kiiskaas wixii kusoo kordhana ee ummadda ayaa lala wadaagi doonaa waxaana ilahay ka rajaynayna inaa gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii falka geystay oo falka ku tilmaamnaa ugu dambayn koo iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ayaa qarax ay khawaarijtu la rabeen inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee muqdisho markii ay fursad u waayeen ay ku soo geliyaan magaalada caasimadda ah waxay la eegteen ama la bartilmaameedsadeen bar ciidanka xasilinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo qaraxaasi uu ka dhacay ayay ciidankaas bartii fadhiyey khawaarijtu la eegteen fadhiga ciidanka khasaaraha dhimashada meesha ka dhacay ayaa ah lix qof oo afar ka mida ah ay yihiin ciidankii barta ku sugnaa iyo laba qof oo shacab oo goobta ka agdhowaa dhaawaca ayaa isna sagaal qof oo shan ka mida ah ay yihiin dadkii goobta ciidankii goobta ku sugnaa iyo afar qof oo shacab oo iyaguna goobta ka agdhowaa kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliiska sadiiq aadan cali doodisho oo ka warbixinayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee bilowgii toddobaadkan ilaa iyo maanta oo isniin ahayd ka dhacay gudaha dalka waxaa xiisadii ka dhalatay maxamed cabdulaahi bayow guddoomiye ku-xigeenkii degmada dinsoor ee gobolka baay ay ka taagan tahay caawa halkaas iyadoo la sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay markaa u dhexayso xiisadan kuwaas oo markaa mid kamida ah uu ka dhashay guddoomiyihii la dilay ee dilkiisa markaa loo aaneeyey qof markaa la sheegay inuu baxsaday laamaha ammaankuna ay ku daba jiraan sida ay sheegeen wararka halkaas ka imaanaya ayaa waxaa la sheegay in dilka loo geystay guddoomiye ku-xigeenkii horeba uu salka ku haya aana qabiil iyadoo guddoomiye ku-xigeenka xiisadii ka dhalatay dilkiisana ay ka taagan tahay degmada densore gobolka baay gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiibayaal xog horeysaad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenna ayaadna maqlaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalaman waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay baa layidhi markay saymuhu da'aan dhirtaa doog lagu arkaa deel baa loox lagu dhigaa diintaa lagu mehersadaa dayuxuu oogada sariyuu dushuu ka iftiimayaa war aan dani kuugu jirin inuu daal yahay la sheeg sidii dawacaa la yidhi dartaa socod aan ahayn dariiquu kaa lunshaa meeshay ka degaan ilkana ilaan carrabkaa damcee dusheennay weli sidii fiintii uga dananayo codkeedu u daaran yahay ma dayngalow dhiilladii baryahan daa'uus ma arag intii kale duurka iyo kayntay u daqaaquleen shimbira diiqaa ka haray daa'iraha ma gawsadee dukuusaa daraadaal xumaa dafaha buubee ku maqan daraad iyo sharay cirkow dhambaalkaad soo dirtiyo digniintaadaan helo waxaad ka didaan aqaan labada dayrood laxay iskama dabadoolushide mid baad duray leedaho dunyada nugul baad ka tahay geelkaa diday baa layidhi dig iyo qayliyo sawaxan durdura kuma joojiye doohdaa lagu waabiyaa waar bislow saymaha roobka ka tahay saraar iyo guris hanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhaye allow soo dhoweey adugu arya aniga naftirkaygu waaqlow waa soo socdhaa kowdhe waxna hawaashidhaalamade samir yeeldha weligii soomaalay ha fuduudaad war cabdilow soomaalidu waa dad siman sinjiga oday waa mid qura sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seegane siyaasa kala qoqobay soomaalidii midowdo sahalkii bahayo samaatay weli shawalka horkiisada jari warmadeeyow subag weel ku daatay sina uma xumaade wax wanaagsane calankana salaamawar waxaad ka tagtay lilagu seextow haseexan haseexan haseexan war waxaad ka tagtay soo jeedow si weyluu feeljignow war aan ducaysanna caalkuma fiicnee shacabka reer falastiin ee cadowgu xasuuqayo allaha badbaadsho khawaariijta soomaalida muslimkaa dhiiggeeda bannaysatana allaha ka badbaadsho war axmedow bowa ducada allaha ka aqbale aan iska dhicino baa ku dadhi ahey ah, hamasho absuu habaarnata taagdaruwadheegijariwaadmadayowtaasiinma kala qabato warkalamaanee dagaalkii saddexaad ee adduunka qarka loo saaran yahay waxaa toddobaadkii saddexaad socda xasuuqa iyo tirsifaynta lagu hayo shacabka falastiin reer galbeedka waxay indhaha ka laabteen arinta falastiin waxayna ku heshiiyeen in shacabkaasi la xasuuqo albaabadii diblomaasiyadda waa soo xirmeen shirkii nabadda ee qaahirana waa lagu kala tegey qaramada midoobey waxaa la yidhi way saqiirtay waxayna noqotay dukaan reer galbeedka u adeega carab iyo biya soomaaliya hoosada iska arkeen oo ciil la dhimanaysana dagaalka yuhuudday u diyaargarowday kooxaha mitidiinta bariga dhexe ee iiraanka shidaal qaata waxay bartilmaamidsanayaan danaha maraykanka ee gobolka israa'iil albaabadii qasay taagan tahay si ay weer dhulkah u qaado xamaas waxay u diyaargarowday ciidanka cagta ee israa'iil xaaladdii bariga dhexe way karsamaysaa adduunkuna wuxuu u jeestay gudagalka dagaalka saddexaad ee adduunka isbaddel weynna wuxuu ku soo fool leeyahay eh. nidaamka maanta caalamka ka jira aryaa masar iyo sacuudigaaba hurdada ka kacaa lagu yidhi ayaa jiifaaya warkalamaani waxaa la yidhi eh. siduu beri walaalkii u agraday inanka haabiila eh. hawe badana waa soo jiriyo horor waxboobaaye had iyo jeerna dab waa huri jireen koo xabaaranaya habeen iyo dharaarkii u baxa oo ka hari waaya oo belada ku hawshooda waa lagu halaagaaye maantana hinraag baa socdiya tii horo kale hanti iyo wax laysugu hanjabay waa hub iyo xooge horoshiimo kii lagu dhuftoo waagii halakeeyey oo sii hormaray iyo unbaa layshuwinayaaye hogaankii adduunka oo dhan baa rag isku haysta dhankii guusha hoystaba fidnadu waa hig leedaaye hertankii labaad kuwii ku helay oo u hana qaaday oo hantiyey hashii lagu cubtamay ama sahaaneeday hebeelladii galbeed oo shartiya hagarta caadaystay hadday weli habkoodii rabaan inay ku haystaane haruubkooda buuxsamay inuu daata u halis aho axmadow hareeraha adduunka dabaa ka holcaaya abdulo weli kaa leehay qalalaasa loo qiildayaya qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya waalmadayo mawajigii labaad baa lafta gareen hor istaagay warbo war mahaysaaniine laascaanood bay hadda ka shidan tahay inta bansiinku heleen shidan ama shidan miya hayay warma muusa gooja lagu soo dhoweeyey warwaaqluma ku riyootay horta adiga axmedow dadka riyadoo raxaa ku dabadhiga war forbontifeefku nidaamka caalamiga ah ma ka yahay war federaalfadaana soo bibilaaw ilaaheyg nahriisa war buntland hooyadii federaalka inay taha sheegtay eh adeeyo ku qabsa ku qadimaysid miyaad bilowd war weligeen warka waa dhaxarandhiine eh. laascanood waxaa lagu soo dhoweeyey madaxweyne heesasi khaatumo war hogaamiye kumeel gaar ah laysku ogaaya goormaad madaxweyne u badeji fartilay kolkooyinkadarani fidiisadey waleere war hadda ka baa axmudoobe gudoomiye kumeel gaar ah inta laba sana laga dhigay eh. oo toban sana madaxweyne yahay aryaadhaha xaadula yaabaysin ma waan hore loo dhihin eh. ratii walba raabtiisiiyo raba waa rabya ratii walba rabtiisiiyo raba waa rabya kordhiya inuu madaxweyne yahay muran kuma jidhee garaad jaamac garaad ismaaciil oo dadkii soo dhoweynaya ka mid ahay wuxuu yidhi madaxweynihii hore su'aal lagu weydiiyey khaatamo uu ka jawaabi waayey balse madaxweyne xasan shiikh ayaa ka jawaabay waana la ictiraafay hadda maanta ka bacdi laga wada hadli mayo waan wallaweyney haddamba waxay isku raacdeen soomalilan inaa furfurtaan warwaaqlow eedda wallaweyn ha kuu dambaysee muuse biixi iyo maxamed kaahin maxirxidhayeen somalilan mase waa furfurayeen mucaaradka somalilan muuse biixi waxay u qaadeen ninka reerudhaanshe dadku dhowrayeen Eh. dhexda awrkii kaga lumawar musabixiina wuxuu ku jawaabay eh. dhakhtar bay sukeen qoray eh. adna weli ma adna weli ma dhaadanid anigoo wax dili kara duco qaadan maayee deegta qori wahay jarmiyuu taa ku bedelay waar bislowdla kala tegay waa u taagnaa waran waxaa maqli jiray saad u loo hitiya bow loo dhitiya baad tiraahdi war inagu ree mudug haddaan ninna qori uu tuuray qajaftiisa kama naxo warbowa kalamaanay war mahaysaanayne salaadiintii buntland ee marjaca marka siyaasa siyaasada laysku qabto lagu noqon jiray way iskhilaafeen iyagii baana laba garab u kala jabay qayb boqor burhaan baa hogaaminahaya qaybna islaan ciisa hogaaminahaya anigaa shirka gudoominaya iyo anigaa shirka gudoominaya ayaa islaan ciise iyo boqor burhaanna isku haystaanin intii kalena labada aragti bay la kala safteen siyaasiyiintii laftarkooduna saddex baarti bay kala noqdeen qaybi madaxweyne deri la socotaa doorasho qof iyo codaa la qabanayaa bay leeyihiin qaybina waxay leedahay suuragal ma ahane sidii hore lagu doorto qayb saddexaadna waxay tihi suuragal maaha xildhibaanada qof iyo cod lagu soo doorto goortaasna xildhibaanadu madaxweyne iyo ku-xigeenka ha doorteen khaatumo garab faraad noqoteena waxay dhaheen hadda annaga nama qusaysa doorashada buntland warbashiirow ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay saas miyay mare bowa maanta ma jidho warbashiirow waa su'aale labadeenna reerka yaa weyno u ahwaayeen aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how nin la caarooday ah, ciil daartiis alool saamo ku ceeshiima nin la caarooday ciil dartiis calool saamo ku ceeshiima war cabdulaw adigaanba war hayne mar hore ciidciidkii shabaabka laga saaray cagafcagafaana la marsiiyey si aysan mar kale ugu soo dhuuman laba walaal isku uur ahee ma iidaysa karaan yadheega jari war maanay war ma haysiine dagaalka ehelka walaalaha isku dilaya shabeellada dhexe shan gacmoodaa ku jirtaa layidhi shan gacmood war isdil ehel xaggee isugu wadaa mawaalinta war waa ehel isla dhasho abtiya adeer isu wada ee eh weeyo abtu ma fiirsida kore dheegi jira aysinkiyo abti dilaawna may leere war madeeyow shabeellada dhexe aysin lagama yaqaan laakiin igaar iyo abtigiisoo lagama yaqaan warwarkaa naga dhex gelinaya dagaalka sugaya shanta gacmood oo naga dhegaysta kow waxaa la yidhi waa shabaab oo u arka dagaalkaas inay ku badbaadayaan laba waxaa la yidhi waa siyaasiyiin raba xasan sheikhinoo ku fashilma dagaalka shabaab oo kula jiro saddex waxaa la yidhi waa saraakiil isbaara u taal shabeellada dhexe kuwaasoo ka baqaya xasan sheikh hadduu shabaab ka soo jeesta inayna isbaara u aalayn afar waxaa la yidhi waa maamulka hirshabeelle laftirkiisa oo far u laaban tahay shan waxaa layidhi waa ganacsata hubbaaca geysa shabeelada dhex oo rabta inuu u gadmo hadda intaasoo musiibo iskor saaran ayaa dagaalka qaraabada hurinaysaa la yidhi mana qari doonno waa kashifaynaa hadda kadib hadday ka joogi waayaanna magacadoodaan sheegaynaa oo hebel iyo hebel aan dhahaynaa obawma dhiigga shacabka bariis laga raadinhayaa war waa colkudhacyo tuuga ku ciidamisae eh. meesha in wax ku jiraan anugu waxaan ku ogaadi markaa arkay dad gurya gubayoo filin iska duubaya haddana arkay maleeshiya soo istaagtay meel barxada qaarna dhahaysa dagaalku dagaal qabiil maahane waa dagaal siyaasadeed iyo kuwa dhahaya annaga ninkii dagaalka shabaabka naga taageeri jiray dowladdaa eriday intaasoo dhan markaan isu geystay waxaan ogaaday laba jufoo dagaashay soomaalida kuma cusbee inkan wax kale u duugan yihiin warnimanyaw xasan sheekh waa iscadeeyey inuu shabaab la dirirayo shabaabna mar hore iscadeeyeen inay rabaan soomaali inay baabi'iyaan marka kuwa saddexaad ee fidnada ka shaqeeya ma iscadeeyaan iyaguna saddex adow ah jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiiri gelin jiray solomon warmadayow sooma maqli jirin hebelbiyo calow uu ka kalluumaysanaya aryaadhaha guurana waxau yidhi dadkaad magriiday masleexey mixnay dhaasha markay timaad dadkaad magriiday masleexey mixnay dhaasha markay timaad war cabdulla waxaan kaloo nin daweyn la leeyahay dembi uu bar leeyahay inuu daara ma ogolo daaraanta boogta adiga naftirkaaga waxaa horay loo yidhi ilaawda sharwaadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay war kalamaanay war mahaysiini tartan nin kale kalamaanay furinta joogtay war safiirada dagaalkae kalamaan dheh war hore miyaanan ku oran aaga hore waxaa noogu jira boobayaal culus kaalayaashi ma dhaqaajiyeen war halgankiiyo dagaalkiiyo markii hugunku soo yeeray halhaleen rag baan ugu dirno hawl ku see maqan miyaan lagu dhehin war waxba laydinma sheegi karo adinkaa wax sheegee dhartii furunta shabeellow ee gobolka mudug ay ku soo qabteen kalamaan layfa war taliyaha hogaamin soomaaliyai ciidamada gorgor ee ku guurguurtay godoodka shabeellow eh. suulluuge eh. waxaa lagu soo sawiray isagoo dhex fadhiya eh. buushkii ay amiirada khawaariijta shabaab dhisteen waa buushashka khawaarijtana ma la qanimaysta warwarkaan naga dhexgelinine taliyuhu wuxuu yidhi fillada ka qabow kana qarash yar war anuu god khawaariij gala kuuma sheegine kalamaanaa ah, shabeellow ku soo qabataanku idhi barnaamij layfa warbow fillada qabowa la sheegahayo madaxweynaha u guurahaya war xerta kalamaana ah ee shabeellow abwaan maxamed saal oo ka mid ah wuxuu yidhi khawaariij bila uma harina u dhiman war cadays ururkaarshe wuxuu yidhi wax dhan baad isbumbu warqarameeye maxuu dhihi waaye eh. guutooyinka facebook iyo ciidamada waarso war hankoolaalaqarankadhacaywarbabataajiyatm eh. intay ceeldheer iyo ceelbuur dhaafeen eh. miyay shabeellow kalamaan ku qabanayaanin war hirto kalamaan qof runta shabeelow roogda waliba ku mid haay abwaan calishaan iyo tuman oo tuudujayoone galabjay kala wedad waana mayba ka alayno markaas lay furunta ku kooy warmadoobe barnaamijkaaba furun lagu qabtee sow furunmuga kooye war gobolka baqool goormay tagayeen warnima maalintiisa allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin fariimahaas iyo xubintaasi waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keyse ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lecayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo indhalo